بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله الxadيiث التاaسع عن عبد الله بن عمر qال wuxuu uri qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وعلى آله وسلم cبداللahi بن cمر بن الcاaص kul شhayءi nabigu wuxuu leeyahay slى الlه عليه وعلى وسلم kul شhayءin wax kasta بqadr qadar bay ku socdaan wax kasta waa wax ilaahay uu qadarin waxa ilaahay qadarin ma dhacaan xata alcajzu xataa wehsida iyo walkaysu iyo kartida qadar bay ku ahaadeen rawaahu muslim hada alxadiidu mutadaminun xadiiskan wuxuu wataa liaslin cadiimin asal weyn oo min usuuli liimaani sita usuusha iimaanka ee lixda ah ka mid ah usuusha iimaanka ee lixda ahna waa intii ku soo aroortay xadiidkii jibriil oo uu wariyey cumar radi allahu canhu wa huwa asalkaas usuusha iimaanka ee lixda ka mida ah, oo xadiiskan uu ka hadlayo aliimaanu bilqadar waa rumaynta qadarka la rumeeyo khayrihi midkiisa khayrka ah wa sharihi iyo midkiisa sharta ah xulwi midkiisa macaani wa murihi midkiisa xaraar caamihi midkiisa guud ahaaneed wa khaasihi midkiisa gaar ahaaneed saabiqihi midkiisa hore walaaxiqihi kan dambe bian yactarifa alcabdu addoonku inuu qadarta rumeeya maxaa laga wadaa bian yactarifa alcabdu addoonku waa inuu qiro ana cilma allahi ogaanshaha ilaahay muxiidun bikulli shay wax kasta inuu koobay wa annahu allahna calima inuu hore u ogaa acmaala alcibaadi addoommaha camalka ay samayn doonaan khayrahaa wa sharahaa acmaashaas mideeda wanaagsan iyo mideeda xun wa calima allah wuxuu ogaaday jamiica umuurihim arrimahooda oo dhan iyo axwaalihim xaaladahooda oo dhan hore ayuu allah u oga intuusan ayaga abuurin wa kataba dalika allah arrinkaas wuxuu ku qoray fi lowxi lmaxfuud kama qaala tacaala sida allah uu yihi alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha yaclamu allah inuu ogyahay ma fi samaai wlard ina dalika arrinkaas fii kitaabin kitaab dhexdiisa ayuu ahaaday lowxulmaxfuudka ina dalika cala allahi yasiir arrinkaas ilahi waa u fudud yahay uma in allaha allah intaa kadib yunfidu hadihi alaqdaar qadaradan waxyaabaha uu qadaray oo acmaalulcibaad ay ka mid tahay ilaahay waa fuliyaa fii awqaatiha waqtiyadeedii loogu talagalay waqtigii ilaahay u qoray inay dhacdo ayuu ilaahay fuliyaa bixasabi maa taqtadiihi xikmatuhu hadba sida ay tahay xikmadiisu sida ay keenee iyo wa mashii'atuhu iyo doonitaankiisa xikmadii iyo mashii'adii ashaamilataani ee koobaye likulli maa kaana wax kasoo hore u ahaaday wamaa yakuun iyo waxa ahaan doona ashaamilataani xikmadii iyo mashii'adii koobaye lilkhalqi abuuritaanka iyo walamri iyo sharciga amarka wuxuu la jeedaa sharciga khalqigana wuxuu ula jeedaa abuuritaanka ah haddaba xikmada ilaahay waxa ay shamlinaya khalqiga iyo sharciga wax kastoo ilaahay uu abuuro lixikmatin buu u abuuray falaa yakhluqu ilaa lixikmatin wax kastoo ilaahay uu sharciyeeyeyna lixikmatin buu u sharciyeeyey haddaba xikmadiisu tashmalu khalqahu wa tashmalu sharcahu sidoo kalena mashii'adiisu waxa ay shamlinaya khalqigiisa iyo sharcigiisa wax ilaahay uusan doonin ma abuuro sidoo kalena wax ilaahay uusan doonin ma sharciyeeyo haddaba mashii'adiisu tashmalu khalqahu wa sharcahu wa annahu allaha maca dalika iyadoo sidaas ay tahay wa maca khalqihi lilcibaad isagoo ilaahay abuuray addoommada iyo wa afcaalihim ficiladooda iyo wa sifaatihim tilmaamahooda faqad acطaahum addoommada rabbi wuxuu siiyey qudratan awood iyo wa iraadatan doonitaan taqacu bihaa qudradaas iyo iraadadaas ay ku dhacdo afcaaluhum afcaashoodu afcaasha addoommadu waxay ku xasileen qudro iyo iraado qudradaasna allaah baa siiyey iraadadaasna asagaa siiyey saas daraaddeed waa marka ahlu sunnuhu ay leeyihiin addoommadana allaah baa abuuray afcaashoodana allah asagaa abuuray afcaashooda ikhtiyaarkooday ku dhacee laakiin ficilka waxaa lagama maarmaan ah marka uu xasil ah qudrana inay jirto iraadana inay jirto labadaasna allaha abuuray haddaba bacdamaa allah sababkii uu abuuray musababkan asaga abuuray lam yujbirhum allah addoommihii ma uusan qasbin calayha afcaashooda kuma uusan qasbin wa huwa aladii khalaqa qudratahum allah addoommada awooddooda waa kan abuuray wa mashii'atahum iyo iraadadoodii doonitaankooda wa khaaliqu sababi sababta allaha abuuray oo ah alqudra waliraada sababkii attaami ee taamka ah khaaliqun lilmusabab musababkana isagaa abuuray oo ah ficilka ila in qudro haddii la helo iraadana haddii la helo labadaas waa sababta ah ficilku uu ku xasilee sababkaas waa taam haddii la helo ficilna waa in la helo allihii marka sababta abuuray musababka waa midka abuuray fa afcaaluhum addoommada ficiladooda wa aqwaaluhum adaladooda taqacu biqudratihim awoodooday ku dhacday wa mashii'atihim doonitaankooda laakiin qudradaas iyo mashii'adaas afcaashooda ay ku xasilay allaha abuuray allatayni labadaasoo khalaqahum allaahu labadooda ilaahay uu abuuray fiihim addoommada uu ku dhex abuuray kamaa khalaqa sida ilaahay u abuuray baqiyata quwaahum adaahira awoodooda muuqata iyo walbaatina mid aan muuqan inta kaleba sida ilaahay u abuuray kuwana allah ayaa abuuray walaakinahu tacaala hase ahaatee allah yasara kulan qof kasta wuxuu u fudeeyey limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray faman wajaha faman wajaha qofkii u jideeya wajhahu camalkiisa iyo wa qasdahu niyadiisa lirabbihi rabbigiisa qofkii u jideeya xababa ilayhi liimaan allah qofkaas wuxuu jeclaysiiya iimaanka wazayanahu iimaankaas ilaahay wuxuu ku qurxiyaa fii qalbihi qalbigiisa wa karaha ilayhi allah wuxuu nacsiiyey alkufra gaalnimadii walfusuuqa faasiqnimada walcisyaana wa jacalahu ilaahay qofkaas wuxuu ka yeelay min araashidiin kuwa toosan oo hanuunsan fatamat calayhi addoonkaas waxaa ku taam noqota nicam ullaahi nicmada ilaahay min kulli wajhin waman wajaha wajhahu qofkii camalkiisa u jidaya ligayr illaah cidaan alla ahayn bal tawallaa caduwahu shaydaan cadowgii ilaahay qofkii taladiisa u dhiibta ee shaydaanka ah lam yuyasirhu lihaadihi lumuur ilaahay arrimaha aan soo sheegin u fududayn maayo iimaankii jeclaysiin maayo qalbigiisana ku qurxin maayo kufrigii iyo fusuuqii cisyaankiina ilaahay nacsiin maayo bal wallaahu llahu ilaahay wuxuu asaga qoorta u geliyaa maa tawallaa wuxuu qoorta gashaday wa khadalahu ilaahay garabkiisuu ka baxa wawakalahu ilaa nafsihi naftiisa ayuu u tiiriyaa fadalla qofkaasi wuu lumaa wagawaa waa baadiyoobaa walaysa lahu calaa rabbihi xuja qofkaasna allah xuja kuma laha rabbigow maxaa ii dhumday ma dhihi karo fa ina allaha acdaahu maxaa yeele allah asaga wuxuu siiyey jamiica alasbaab asbaabtii oo dhan allatii yaqdiru biha uu ku awoodo cala alhidaayati inuu hanuuno sabab kasta oo uu ku hanuuni karo ilaahay waa siiyey laakiin isagaa wuxuu ka doortay hanuunkii baadinimada walaakinahu ikhtaara dalaalata baadinimadii buu doortay cala alhuda hanuunkii hanuunkii intuu iska tuuray ayuu baadinimadii soo qaatay falaa yaluumana yuusan eedayn ilaa nafsahu naftiisa maahee qaala tacaala allah wuxuu leeyahay fariiqan hadaa koox dadka ka mid ilaahay waa hanuuniyey wa fariiqan koox kalena xaqa calayhim ayaga waxaa ku dul sugnaatay addalaalatu baadida inahum maxaa yeele ayagu itakhaduu shayaadiina shayaadiintii bay waxay ka yeesheen owliyaa owliyo kuwo sokeeye ah ayay ka dhigteen min duuni illaah alla ka sokay wa qaala allah wuxuu ihi qad jaa-akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdii bihi llaahu allah kitaabkaas wuxuu ku hanuuniyaa man itabaca ridwaanahu qofkii raalinimadiisa raacay ilaahay wuxuu ku toosinaa subula salaami badbaadada iyo nabadgelyada wadooyinkeeda ayuu ilaahay ku toosiyaa wayukhrijuhum ilaahay wuxuu ka saaraa min adulumaati mugdiyaalaha ila nuuri iftiinka ayuu ilaahay usoo saaraa biidnihi allah idankiisa wayahdiihim ilaahay wuxuu ku hanuuninaa ilaa siraatin jid mustaqiimin ee toosan wa haada alqadaru qadarkan ya-tii calaa jamiici axwaali alcabdi addoonka xaaladihiisa oo dhan ayuu kulmiyaa dhammaantood waa wada shamlinaa afcaalihi addoonka afcaashiisa sifaatihi tilmaamihiisa afcaalihi ficiladiisa sifaatihi tilmaamihiisa xata alcajzu walkays xitaa wehsida iyo kartida qadarkaasi wuu saameynaa wahumaa labadoodaas alcajzu walkays alwasfaani waa laba tilmaan almutadaadaani ee iska soo horjeeda aladii kaasoo yanaalu bilawali minhumaa labadooda kan hore addoonkuu ku gaaraa wahuwa alcajziye alkhaybata wuxuu ku gaaraa hoog iyo walkhusraana khasaaro wa bithaani midka labaad wahuwa alkays wuxuu ku gaaraa aljidda dadaal fii taacati araxmaan allah taacadiisa uu ku dadaalo walmuraadu hunaa cajziga meeshaan la sheegaa alcajzu aladii yulaamu calayhi alcabdu waa cajziga addoonka lagu eedaynaa ee lagula diriraa wahuwa huwa cadamu liraada waa inuusan rabin xata alcajzu walkays qadar buu ku socdaa marka nabigu uu leeyahay sala allahu alay wasalam cajigaas loolama jeedo addoonku wuxuusan kari karin oo awooddiisa ka baxsan lagama wado ee waxaa loola jeedaa wax addoonku uu samay karo laakiin isagu uusan rabin inuu sameeyo wahuwa alkasal waana wahsida lalcaju aladii huwa cadamu lqudra cajiga lagama wado oo awood la-aanta ah waxa qofku uusan awoodin cajzi waa loo isticmaala kaas loo lama jeedo wa hada huwa macna alxadiid alaakhar waa xadiidkii kale macnihiisa ayuu kani ku macno yahay icmaluu nabigu uu yidhi sala allahu alayhi waala wasalam camalfala fa kullun qof kasta muyasarun waxaa loo fuday limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray amaa ahlu sacaadati dadka ahlu jannaha fa yuyasaruuna waxaa loo fududayn doonaa licamali sacaada camalka jannada wadalika arrinkaasna wuxuu ku xasidaa bikaysihim kartidooda iyo wa towfiiqihim waafajinta ilaahay uu waafajiyey camalka inay sameeyaan walutfi illaahi turitaanka ilaahay bihim ayagu u turaa walkayisu waalcaajizu kayiska iyo caajiska huma almadkuuraani waa labadii lagu sheegay fii qowlihi sala allahu alayhi waala ali wasalam uu yidhi alkayisu qofka caaqilka ah man daana nafsahu waa qofkii naftiisa xisaabiya wa camila una shaqaysa limaa bacda almowti geerida wixii ka dambeeya oo qabri ugu soo horeeyo xisaabtii iyo bacdigii iyo nushuurkiina ay ku jiraan walcaajizu qofka caajiska ahna man atbaca nafsahu waa qofkii naftiisa raaciya hawaaha waxa ay jeceshahay oo naftiisa aan xakamayn watamanaa cala allahi alamaani ilaahayna wanaag ka rajeeya isagoo aan camal camalfalin ayuu ilahay wuxuu ka rajeynaa janno xadiidkan alimaamu axmed watirmidi wabnu maaja ayaa soo wariyey laakiin xadiidku waa daciif waxaa ku jira nin la yihaahdo abu bakr ibn abi maryam laakiin lafdiga xadiidka wuxuu ku egaya watamanaa cala allah alamani kuma jirto lafdigaas xadiidka ka mid ma aha sida sheekhu ugu soo daray si lamid ayuu alimaamu nawowi fi kitaabi riyaad saalixiin ugu soo daray xadiiskana kuma jirto xadiisku wuxuu ku egyahay wاlcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha watamanaa calى اllah alxadiiثu اlcaashir xadiiska tobnaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wala ali wasalam nabigu wuxuu yihi man dacaa ay daca annaasa qofkii dadka ugu yeera ilaa hudan hanuun kaana lahu qofkaas waxaa u ahaanaa min alajri ajirka xaggiisa waxaa u ahaanaa mithlu ujuuri man mithlu ujuuri man tabicahu ciddii asaga raacday ajirada ay helayaan ajir la mid ah ayuu isaguna ka helaa hanuun ayuu sabab ugu noqday hanuunkii ayay sameeyeen ajir bay ka helayaan daacadaasi wanaaggaas ay sameeyeen ajirkaasi ay helayaan ajir la mid ana waxaa hela qofkii sabab ugu noqday ee ayaga tusiyey min gayri an yanqusa dalika ajirka asaga la siina asagoo aan dhimin shay-an asagoo waxba aan ka dhimin min ujuurihim ajiradooda dadkan wanaagga sameeyey ajirkoodii qeyb ka mida ah inta lasoo qaado asaga la sii maayo ajirkoodoo kaamilaha la siinaa laakiin mid lamidaha asaga la siina ajirkoodii marka waxba laga dhimi maayo ayaga allah waa deeqsi waman dacaa qofkii dadka ugu yeedha ilaa dalaalatin baadinimo kaana calayhi korkiisa waxaa ahaana min alithmi dembiga xaggiisa mithlu aathaami man tabicahu ciddii asaga raacday dembiyadooda in la mid ayaa korkiisa ahaane laa yanqusu daalika dembigaas korkiisa la saaraa min aathaamihim dembiyadooda shay-an waxba ka dhimi maayo rawaahu muslim hada alxadiidu xadiiskani wamaa ashbahahu wixii u eg oo min alaxaadiidi oo axaadiid ah fiihi waxaa ku dhex jirta alxasu in la isku booriyo cala dacwati dadka in loogu yeero ila alhudaa hanuunkii waalkhayri iyo wanaagga wa fadlu daaci sidoo kale xadiiskan waxaa ku jirta qofka daaciga ah fadliga uu leeyahay wataxdiiru sidoo kale xadiiska waxaa ku jirta in la digo min adducaai ila dalaala dadka in loogu yeero baadinimo iyo walgayi iyo baadinimo iyo walgayi lumid wa cidamu jurmi daaci wa cuquubatihi addaaci ila dalaala walgayi qofka dadka baadinimada ugu yeera dembigiisa weynankiisa ayaa xadiiska ku jirta iyo qofkaas ciqaabka uu mudanaa walhudaa huwa alcilmu naafic waa cilmiga waxtarka leh oo cilmiga shareecada ah iyo walcamalu saalix labadaasa la isku yiraahdaa alhudaa fa kullu man callama cilman qof kasta oo dadka cilmi bara oo wajaha almutacalimiina ama dadka waxbaranaa u jiheeya ilaa suluuki dariiqatin inay maraan wado yaxsulu lahum ayaga uu ugu xasilaa fiiha waddadaas dhexdeeda cilmun cilmi ugu xasilaa fa huwa qofkaasi daacan ila alhudaa hanuun ayuu dadka ugu yeeray qof kasta oo dadka cilmi naafic ah bara ama hadduusan baraynin dadkii mutacalimiinta ah waddadii ay wax ku baran lahaayeen tusiya dadkii ay wax ka baran lahaayeenna u tilmaama qofkaasi waa daacin ila alhudaa wa kullu man dacaa ilaa camalin saalix qof kasta oo dadka ugu yeera camal saalix ah yatacallaqu bixaqi illaahi camalkaa saalixa ah oo xaqa ilaahay ku saabsan oo bixuquuqi alkhalqi alcaama walkhaasa ama ku saabsan makhluuqaadka xuquuqdooda guud ahaaneed iyo gaar ahaaneed fa huwa qofkaasi daacin ila alhudaa wa kullu man abdaa nasixatan diiniyatan qof kasta oo muujiya la talin diini ah oo dunyawiyatan ama la talin adduunyo yutawasalu bihaa la talintaas adduunyada uu kala talinaana waxaa lagu gaaraa ila diini diinkaa lagu gaaraaye fa huwa qofkaas daacin ila alhudaa dadka hanuun buu ugu yeeray wa kullu man ihtadaa fii cilmihi qof kasta oo ku toosnaaday cilmigiisa ow camalihi faqtadaa bihi gayruhu dad kalena ay ku daydaan fa huwa daacin ila alhudaa haddaba yeeritaanka dadka loogu yeero wanaagga ah, afka iyo carabka keliya ma aha qofka suluugiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu inay dacwo noqdaana dhici karta qeyb haddaba ummadda ka mid ah hadday ku hanuunaan suluugiisaas iyo dhaqankiisaas wanaagsan hadday ku hanuunaan qofkaasi waa daacin ila alhudaa hadduu doono carabkub ka hadlin wakulu man taqadama gayrahu bicamalin khayriyin qof kasta oo dadka kaga hormara camal khayri ah ow mashruucin caamin nafci ama mashruuc waxtarkiisu uu caam yahay fahuwa daakhilun fi hada nasi xadiiskan buu soo hoosgelaa fahuwa daacin ila lhudaa wa cagsu dalika kullihi kaas oo dhan laakiin waxaa kasoo horjeeda addaaci ila dalaala fadaacuuna ila alhudaa kuwa dadka hanuunka ugu yeera hum a'immatu lmuttaqiin waa dadka allah ka cabsada horjoogayaashooda wa khiyaaru lmu'miniin iyo mu'miniinta kuwooda ah ugu wan wanaagsan waddaacuuna ila dalaala kuwa dadka baadinimada ugu yeerana humul a'ima wa horjoogayaasha waa kuwa lagu daydo aladiina kuwaasoo yadcuuna ay yadcuuna annaasa dadka ugu yeera ila naari naarta wa kullu man caawana gayrahu cala albiri waataqwa qof kasta oo cid kale gacan ku siiya alla kabaqida iyo wanaaga fa huwa min addaaciina ila lhuda wuxuu ka mid yahay kuwa dadka hanuunka ugu yeera wa kullu man acaana gayrahu cala alithmi waalcudwaan qof kasta oo cid kale gacan ku siiya xadgudubka iyo dembiga fa huwa min addaaciina ila adalaala wuxuu ka mid yahay baadinnimada kuwa dadka ugu yeera alxadiidu alxaadi cashar xadiiska kow iyo tobnaad can mucaawiya radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waala wasalam man yurid illaahu bihi allah qofkii uu asaga la doono khayran khayr yufaqihu fi diin diinka ayuu fahamsiiyaa muttafaqu calayh hada alxadiidu xadiidkan min acdami fadaa'ili lcilmi wuxuu ka mid yahay cilmiga fadaaishiisa ishiisa axaadiista kusoo aroortay kuwa ugu waaweyn wa fiihi xadiiska waxaa ku jirta ana alcilma annaafica cilmiga waxtarka leh calaamatun inuu calaamad u yahay calaa sacaadati alcabdi addoonkaas inuu liibaanay wa ana allaha araada bihi addoonkaas allah khayra khayr inuu la doonay ayuu tilmaamaa walfiqhu fi ddiin haddaba yufaqihu fi ddiin marka leeyahay alfiqhu fi ddiin maxaa loola jeedaa walfiqhu fi ddiini yashmalu wuxuu kulminaa oo soo hoosgelaa alfiqhu fii usuuli اliimaan iimaanka usuushiisa in la fahmo wa sharaa'ic اlislaami islaamka sharaa'icdiisa in la fahmo waxyaabaha islaamku u jideeyey iyo walaxkaam iyo axkaamta fahmitaankeeda wa xaqaa'iq alixsaani wa sharaa'ic alislaami walaxkaam iyo wa xaqaa'iq alixsaani ixsaanka xaqiiqadiisa fa ina addiina maxaa yeelay diinka yashmalu wuxuu shamlinaa athalaathata kullahaa saddexda oo dhan waa shamlinaa saddexdaasoo loola jeedo islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka sida xadiiskii jibriil ku jirtay kama fii xadiidi jibriil sida xadiiskii jibriil ku jirtay lamaa sa'ala annabiya sala allahu alayhi wala ali wasalam markuu jibriil nabiga weydiiyey can aliimaani walislaami walixsaan wa ajaabahu sala allahu alayhi waala slm nabiguna jibriil ugu jawaabay bixuduudiha qeexitaankeeda iyo tacriifkeeda fafasara aliimaana iimaanka nabigu wuxuu ku fasiray biusuulihi iimaanka asaladiisa asita biusuulihi asittati usuushiisa lixda ah wa fasara alislaama islaamka wuxuu ku fasiray biqawaacidihi asaasyadiisa ah alkhamsi ee shanta ah wa alixsaana ixsaanka nabigu wuxuu ku fasiray bian tacbud allah kaanaka taraahu allah inaad u cabudo sida adigoo ujeeda fain lam takun adigu haddaadan ahayn taraahu allah kii arkaaya fa inahu asaga yaraaka kuu jeeda fayadkhulu fii dalika haddaba waxaa soo hoosgela alfiqhu fi ddiin altafaquhu fi lcaqaa'id in la fahmo caqaa'idda wa macrifatu madhabi salafi fiiha fi lcaqaa'id iyo madhabkii salafka ee caqaa'idda ku saabsanaa in la garto wataxaququ bihi madhabkii salafka in la hubiyo in la xaqiijiyo wataxaququ bihi bimadhabi salaf madhabkii salafku in la xaqiijiyo dhaahira wa baatinan wa macrifatu madaahib almukhaalifiin sidoo kale waxaa soo hosgela ah salafka dadkii khilaafay madaahibtooda in la garto wa bayaanu mukhaalafatiha lilkitaabi wasunna iyo ummadda in loo caddeeyo salafka dadka khilaafay madaahibtoodu kitaabka iyo sunnada inay khilaafsan tahay in ummadda loo bayaaniyo wadakla fi dalika alfiqhu fi diin sidoo kale waxaa soo hoosgelaya cilmu lfiqhi cilmiga fiqhiga fiqigan dambe waa fiqigii musطalaxu calayhiga ahaa cilmu lfiqhi ayaa soo hoosgelaa usuuluhu usuushiisa wa furuucuhu furuucdiisa axkaamu lcibaadaati cibaadaadka axkaamta ay leedahay walmucaamalaat iyo wاljinaayaati iyo jinaayooyinka iyo wagayruhaa wixii soo raaca wixii cibaado ku saabsan alfiqhu fi diin waa soo gelayaan wixii mucaamalaad ku saabsan sidoo kale waa soo hosgelayaan jinaayaadkuna sidoo kale waa soo hosgelayaan oo diyooyinkii iyo qisaastii ay ka mid yihiin wa dakala fi dalika sidoo kale waxaa soo hoosgelaa atafaquhu bixaqaa'iq اliimaan in la garto iimaanka xaqaa'iqdiisa wa macrifatu sayri iyo socodka in la garto iyo wasuluuki aaditaanka ila allah ilaahay xaggiisa allaada in la gartana alfiqhu fi diin waa qayb ka mid ah almuwaafiqati sayrkaas iyo suluugaas ee waafaqsan limaa dalla caleyhi kitaabu wasuna kitaabkii sunnadu waxay tusiyeen wa kadalika yadkhulu fii hada sidoo kale waxaa soo hosgela alfiqhu fi diin waxaa soo hosgela taalumu jamiic tacallumu jamiici alwasaa'il in la barto wasaa oo dhan almuciinati ee qofka gacan ku siinaya cala alfiqhi fi diin diinka inuu fahmo ka culuumi alcarabiyati bianwaacihaa sida culuumta carabiga noocyadeeda oo dhan barashadeedu waxay ka mid tahay alfiqhu fi ddiin ilan qofku diinka ma fahmi karo haddii culuumta carabiga uusan noqon faman araada allahu bihi khayran qofka ilaahay khayr ula doono faqahahu fi hadihi lumuur arrimaan ayuu fahamsiiyaa wawafaqahu lihaa wawafaqahu laha ilaahay waana waafajiyaa wadalla mafhuumu lxadiidi xadiidka mafhuumkiisu wuxuu tusinaa mafhuumkan waa mafhuumu lmukhaalafe wuxuu tusinaa xadiiska manduuqiisu wuxuu leeyahay qofkii ilaahay khayr uu la doono diinka ayuu fahamsiiyaa manduuqa xadiisku waa sidaas mafhuumkiisa oo kaas kasoo horjeedana xadiiska waxaa laga fahmaa qofkii ilaahay uusan diinka fahamsiinin inuusan khayr la doonin calaa ana man acrada calaa ana man acrada xadiiska mafhuumkiisu wuxuu tusinaa calaa ana man acrada can hadihi lculuum bilkuliyati culuumtan gebi ahaanteed qofkii ka jeesta fa ina allaha allah lam yurid bihi khayran ilaahay khayr lama doonin lixirmaanihi alasbaab maxaa yeelay waxaa laga qadiyay asbaabtii allatii asbaabtaasoo tunaalu biha alkhayraat khayraadka lagu gaaro wa tuktasabu biha sacaada liibaantana lagu kasbado ama lagu shaqaysto wallahu aclam